bismi llahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsali allahuma wslm cala nabiyina muxamedi wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd wacan cumara radi allahu canh kana yaquul subxaanaka allahuma wabixamdik wtabaaraka smuk wtacaala jadka wla ilaha gayruk rawahu muslim bisanadi munqaطc an cumara waxaa laga warinaya radi allahu canhu annahu isagu kaana inuu ahaa yaquulu mid yidhaahda subxaanaka allaahuma wabixamdik subxaanaka nasihidaada xumaan iyo ceeb oo dhan allow aad ka nasahan tahay amaan kaa nasahayno allaahuma allahyow bixamdika maca xamdika mahadintaada iyo ammaantaada lala qabo wa tabaaraka waxaa kor ahaaday ismuka magacaaga wa tacaala waxaa saro maray jadduka cadamadaadiiyo weynankaaga walaa ilaaha mid xaq lagu caabudo ma jiro kayruka aan adiga ahayn rawah waxaa wariyey xadiidka muslimu muslim baa wariyey bisanadin buu ku wariyey munqaicin oo kala go-an ciladaa uu tilmaamayo xaafidku waxa weeye nin la yidhaahdo cabdat bnu lubaaba ayaa ka warinaya cumar mana uusan soo gaadhin oo cumar lamuusan kulmin sida ay leeyihiin xufaadu ibnu kaiir ibnu cabdilhaadi iyo nawowi iyo keyrkoodba saas daraaddeed buu xadiidku munqatacu yahay oo sanadkiisu kala go-an yahay ayb wuxuu yidhi warawaahu waxaa wariyey addaara quطniyu daara quطni baa wariyey mawsuulan xaal u yahay mid xidhiidhsan wa mawquufan iyo mid ku eg cumar yani isaga oo mawsuuloo sanadkiisu xidhiirsan yah kala go-nayn haddana mawquuf ahoo cumar ku eg aan dhaafsiisnayn sidaasaa waxaa rajaxay daara qutni caleyh raxmat ullah oo wuxuu leeyahay sida sawaabka ah xadiidku wuxuu mawquuf ku yahay cumar ibn khataab ee ma dhaafsiisna ayb xadiidkani wuxuu tilmaamayaa waxaa xoojiyey oo sheekh albani aleyh raxmat ullahi ku xoojinaya xadiidu caaisha radi allahu canha cinda tirmidi wa bni maaja iyo keyrkoodba oo iyaduna ay nebiga ka warinay sal lay aslam inuu ku ducaysan jiray ducadaas ama yani dikrigaa inuu ku furfuran jiray salaada subxaanaka allahuma wabixamdi caaisha xadiidkeedu isaguna waa munqatic oo nin la yidhaahdo abuljawza baa ka warinaya oon ka maqlin labada xadiidba bacfi baa ku jira labada ariiqba markuu xadiidu caaisha yahay iyo markuu xadiidu cumar yahay bacfigoodu laakiin ma darno oo way isxoojin karaan waxaa kaloo xoojinaya xadiidkan abu saciidin alkhudri ee inoo soo socda isaguna wuu xoojinaya sidaas daraaddeed uu sheekh albaani caleyh raxmat ullah ku saxiixiyey fi lirwa iyo keyrkiiba xadiidku marka waa sugan deku waa sugan yahay bimajmuuci turuqi shawaahidiisa marka la uruuriyo shawaahidiisuu saxiix ku noqonaya ayb wuxuu inoo faaiideynayaa markaas oon ka faa'iidaysanayna min xayu diraaya in ay mashruuc tahay ducaad ducada istiftaaxa kuwii aan soo marnay xalay ducadii wajahtu wajhiya liladii iyo tii kale ahayd allaahuma baacid tanina way sadaxaysaa intabuna waa mashruuco taad doontaad qaadan karaysaa macnaha saan horeyba usoo sheegnay wa naxwuhu xadiidka cumar mid la mid a ah. can abi saciidin baa laga warinaya alkhudriyi radi allahu canh marfuucan xaaluu yahay cinda alkhamsati shantii agtoodana uu ku soo arooray wanaxwuhu isagoo kale can abi saciidin alkhudri xaal laga warinaya radi allahu canhu marfuucan isagoo la kor yeelay cinda alkhamsati shantii agtoodu ahaa yani axmed iyo ahlu sunanka afarta wa fiihi waxaana ku sugan xadiidkaas abu saciidin alkhudri waxaa ku sugan wa kaana wuxuu ahaa nebigu sal ly waslam yaquulu mid yidhaahda bacda atakbiiri allahu akbarta salaada lagu gelaya gadaasheeda wuxuu dhihi jiray acuudu biاllahi asamiici alcaliimi min ashayطaani alrajiim min hamzihi wa nafkihi wa nafihi saasuu arin jiray markuu yahay xabiib min xadiid abu saciidin khudri markuu yahay oo marfuuc yahay oo ay shantu soo saareen lafdigiisu sidan wey wuxuu yidhi abu saciidin khudri kaana rasuulu lahi sal lay slam idaa qaama min alleyli kabbar nabigu sal lay slam markuu habeenkii hurdada ka kaco wuxuu ahaan jiray mid salaada allahu akbar yidhaah saa gala uma yaquulu kadibna wuxuu dhihi jiray subxaanaka allaahuma wabixamdika wa tabaaraka smuka watacaala jaduka walaa ilaaha hayruka intaa markuu yidhahdo kadib uma yaquulu kadibna wuxuu ku xeshin jira oo dhihi jiray laa ilaaha ila allah alaaan saddex goor uma yaquulu wuxuu dhihi jiray haddana allaahu akbar kabiiran saddex goor kadibba wuxuu dhihi jiray acuudu biاllahi samiici alcaliimi min ashayطaani اrajiim min hamzihi wa nafkihi wa nafsihi uma yaqra'u markaasuu akrin jiray faatixada xadiidka sidaa markuu yahay daaraqutni cabdirasaaq iyo bayhaqi baa soo saaray siday khamsaduba usoo saareen ayib muxuu kutusayaa marka wuxuu kutusayaa ducaau listiftaax oo iswadata qeybtaa xadiidka cumar ku jirta ee kan ka horeeya xadiidka abu saciidna way ku jirtaa waxaynu nihi shaahid bay u tahayoo xadiidka cumar bay xoojinaysa siyaadana wuu wataayo in laga dambaysiiyo laa ilaaha ila allahu saddex goor ah allahu akbar kabiiran oo saddex goor ah kadib badnina uu ruuxu la yimaado isticaadada la yimaado xadiikaas sidaa markuu yahay abu daawuud wuxuu rajaxay inuu mursal yahay imaam axmedna wuxuu leeyahay laa yasluxu hada alxadii buu leeyay xadiikani saalix ma ah ma suubana bimacnaa ma asixin buu ka wadaa laakiin sheikh alalbani caleyh raxmatullah xadiidka wuu saxiixiyey kama fi lirwa iyo saxiix abi daawuud labadaba uu ku saxiixiyey shakina ma laha xadiidku shawaahid buu leeyahy uu ku xoogoobayo oo ama xasan ku noqonayo ama saxiix ku noqonayo saas macnaha bacda shawaahidihi qaarkoodna shawaahiddiisa qaar ka midana waxaaba saxiixiyey xaakim dahabina waa ku raacay axmed shaakirna waa taxsiiniyey xadiidku marka waa sugan yahay ciladaasina waxba yeeli mayso macnaha wuxuu kutusayaa ducaaul istiftaaxna wuu wataa isticaadadana wuu wataa oo markii ducaaul ruuxu dhammeeyo oo uu bilaabayo muxuu ahaayey intuusan qur-aanka weli bilaabin inuu cawdo bilaysto waana sida ilahi subxana wa tacala qur-aankan uu sheegay faida qara'ta alqur'aana faاstaciz biاllahi min ashayطaani اrajiim waa inuu ruuxu isticaado la yimaado intuusan qur-aanka bilaabin ama salaadaha ku jiro ama salaadiisan ku jirin siiqadii nebigu marka uu cawdu bilaysan jiray bee nooc ka mida wey noocyo kalena waa jira acuudu biاllahi asamiici اlcaliim min ashayطaani اrajiim intaa mar buu ku ekayn jiray acuudu biاllaahi min ashayطaani اrajiimna mar buu ku ekayn jiray acuudu biاllaahi samiici اlcaliimi min ashayطaani اrajiim min hamzihi wa nafkihi wa nafhihina mar buu ku dari jiray intuba waa siiqooyin sugan oo la isticmaali karayo garanay acuudu bilaahi min acuudu billaahida macnaheedu waxa weeye acuudu billaahi allaan magan gelayaa allihii assamiici maqalka badnaa alcaliimi ogaanshaha badnaa min ashaytaani shaydaan baan ka magan gelayaa oon magan uga ah shaydaankii alrajiimi ee la eriyey ee la fogeeyey ilaahay naxariistiisa laga fogeeyey min hamzihi baan ka magan gelayaa alle wa nafkihi iyo wa nafkihi kelimaadkaa tafsiirkoodu waxay ku yimaadeen fii mursali lxasani albasri sida musadad uu soo saaray maaalib alcaaliya ku keenaan sidoo kaleeta abu salama bn cabdiraxmaan cinda axmed biisnaadin saxiix labadooduba waxay irsaaliyeen in nebiga la weydiiyey sal lay slam kelimaadka tafsiirkooda nebiguna fasiray oo wuxuu ku fasiray bay leeyihin hamzuhu wuxuu ku fasiray almu'ta allatii ta'khudu bani aadam waa junuunka waa waallida ama sarciga ama xanuunka bini aadamka qabta ee ka yimaada ruuxaaniyaadka iyo jimanka iyo shayaaiinta ka yimaada kaasa hamsiga uu ku fasiray wa nafsihina wuxuu ku fasiray ashicru waa gabayga hadalka qurxsan ee uu isku hagaajiyey ee uu doonayo inuu kugu duubsado qaafiyada leh ilan yani bini aadamka waxyaaluhu ku doobsado waxaa ka mida sawtkiisa wa ajlib calayhim bisawtika soo maha ah, bisawtika sawdkaasi shaydaan sawdkiisa inaadan maqlin bay u badan tahay laakiin waxaa laga wadaa aswaadda bini aadamka isaga u shaqeeya shayaadiinu insigu ay bixinayaan muusiga iyo heesaha iyo baailka iyo waxan waay saas manaa sawdkaba marka hamsigaasi waxaa laga wadaa naftiga waxaa laga wadaa waa hadalkaas qurxsan ee u qurxiyey ee qaabka gabayga u yaalla wey macna nafkhigana waxaa la yidhaahdaa waa kibirka nafhu huwa alkibru isla weynanka way mursal abi slma markuu yahay waxaa saxiixiyey sanadkiisa sheekh albani fi lirwa marka wuxuu kutusayaa tafsiirka kelimaadkaasi cala aqali taqdiir inuu ka sugan yahay taabiciintii aduusan ah, nabiga sal lay slam gaarhsanayno marka maraasiisha haddii laysu geeyo marbay xoogeystaan saasay macnaha marka min hamzihi baan ilaahay ka magangelayaa junuunkiisi iyo waalidiis wa nafkihi iyo yani waxa weye yani wa nafkihi iyo kibirkiisa wa nafihi iyo shacirkiisa gabaygiisa saas man yani waxaa dhihi lahaa nafihi shacirkiisa wa nafkihi iyo kibirkiisa saas man ayb wacan caaishaa radi allahu canha qaalad waxay tihi kaana wuxuu ahaa rasul lahi sal lay wasalam rasuulku wuxuu ahaa yastaftixu buu ahaa mid bilowda asalaata salaada uu bilaaban jiray bitakbiiri allahu akbar buu salaada ku bilaabi jiray iyo wlqira'ati akrin balxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin la akriyo meeshaasi kitaabkayga waxaa ku qoran wاlqira'ati lilaahi rabi اlcaalamiin sama idin qoran balxamdu lilah sooma ah, saasa ayb wlqira'ati akrin balxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin la akriyo ayuu ku bilaabi jiray wa kaana wuxuu ahaa nebigu sal ly aslam idaa rakaca markuu rukuuco lam yushkhis midaan kor u taagin buu ahaan jiray ra'sahu madaxiisa walam yusawibhu hoosna umuuna foorarin jirinoo hoos uma dhigi jirin walaakin bayna dalika labadaa wax u dhexeeyuu samayn jiray nebigu sal lay slm wa kaana wuxuu ahaa rasuulku sal lay slam idaa goortii rafaca uu kor noqdo min arukuuci rukuucda markuu ka soo toosto lam yasjud mid aan sujuudin buu ahaan jiro sujuudda u hoobanin xataa yastawiya ilaa uu sinmo qaa'iman isagoo taagan ilaa uu si fiican isu taago wa kaana wuxuu ahaa nabigu sal lay waslam idaa goortii rafaca uu kor noqdo ra'sahu madaxiisa markuu kor yeelo idaa goortii rafaca uu kor yeelo ra'sahu madaxiisa min asujuudi sujuudda uu ka soo kor yeelo oo uu sujuudda ka soo tooso wuxuu ahaan jiray lam yasjud mid aan sujuudinoon sujuuddii labaad ku noqonin xataa yastawiya ilaa uu sinmo jaalisan xaaliyo mid fadhiya ilaa uu si fiican sal muggii ugu fadhiisto sujuudda labaad kumuusan noqon jir wa kaana wuxuu ahaa nebigu sal ly slam yaquulu mid yidhaahda fii kulli rakcatayni labadii ragcadood laba ragcadoodoo kasta laba ragcadoodoo kasta dhexdooda nebigu wuxuu dhihi jiro akhrin jiray ataxiyata ataxiyaadku akhrin jiray markuu laba ragcadood tukadaba gadaashooda ataxiyaadkuyuu ahrin jiray man wa kaana wuxuu ahaa nebigu sal lay slam yafrishu mid gogla rijlahu lugtiisa alyusra ee bidixda ah ayuu gogli jiray oo markaa ku dul fadhiisan jira wayansibu wuu taagi jiray wuu oogi jiray alyumnaa midigtana waa oogi jiro faraheeda intuu dhulka saaru ayada taagi jiray wa kaana wuxuu aha nabigu sal lay wasalam yanha mid reeba can cuqbati shayaan shayaanka yani waxaw qaab u fadhiisigiis wayanha mid reeba ayuu ahaa an yaftarisha inuu goglado alrajulu ninku diraacayhi labadiisa dhudhun iftiraash asabci dugaagu siduu u goglado kale wa kaana wuxuu ahaa nebigu sal lay slam yakhtimu mid khatima oo ku gebagabeeyey asalaata salaada bitasliimi salaamo naqsi buu ku dhammayn jiray asalaamu calaykum ahrajahu waxaa wariyey xadiidka muslimuun muslim baa wariyey kadalika waxaa wariyey ibnu maajah wa abu daawuud walahu waxaa u sugnaaday buu yihi xaafidku cilatun xadiidku cilu ley ayb walahu cilatun cilu ley ciladiisu waxa weeye inqiaac wey xadiidka walow muslimba ha wariye sanadkiisu waa kala go-an yahay maxaa yeelay abuljawza ayaa ka warinaya caaisha abuljawzaana muusan ka maqlin caaisha sida imaamulbukhaari iyo ibnu cabdilbar iyo keyrkood ay leeyihiin saas daraaddeed xadiidku sanadkiisu waa daciif laakiin xadiidku waa saxiixun ligayrihi walow sanad ahaan daciifa ah, huwa aado cillaha ku jirto inqiaac ku jire laakiin xadiidku alfaadiisa qaarkoodna shawaahid bay leedahay duruq kaleetana waa leeyahy sidaas daraaddeed buu xadiidku lishawaahidihi wa turuqihi buu ku noqonaya xadiis saxiixa waana xoogeysanaya macnaha sidaas weyaan ilan in badanoo ka mid a ah hadda axkaamtan waan soo marnay xadiidkii muxuu ahaayey xumayd somal abu xumayd xadiidkiisii waan ku soo marnay marka axkaamtan badankeed bal dhammaanteed waxaan shawaahid lahayn ma jirto axaadiis kale umarkhaati kacay sidaas daraaddeed dacfiga sanadku waxba ku yeeli maayo mar haddaad shawaahid kala hayso xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey inuu nebigu sal alay slam salaadiisa ku furfuran jiray takbiiratulixraamka waxna ayna ka horrayn jirin wax ka horreyn jiray salaada allaahu akbarta ma jiro ayb yani wax qowlaa laga wadaa ficil waa ka horrayn jiray oo salaada uu istaagi jiray oo qibladaa loo jeesan jiray oo laakiin waxaa laga wadaa wax carabka lagaga dhawaaqo allahu akbar ka horeyn jiray salaada ma jiro allahu abartaasu nabigu salaada ku bilaabi jiray kuna geli jiray salawatu rabbi waslamu aleyh halkan waxaynu ka fahnay xadiidkii musiiu salaatiina waa nagii soo marnay nebigu wuxuu ku yidhi idaa qumta ila asalaati fakabir buu ku yidhi allahu akbar salaada ku gal baa lagu yidhi ayb saas daraaddeed baa waxaan garan karnaa yani wixii allahu akbarta ka horeeye la akhriyo oo dhan wax deliil cuskan maaha waana bidco nawaytu yani usallii iyo muxuu ahaaye waxyaalaha sii dabayaalee farad aduhri iyo farad alcasri iyo sunnat nafli iyo waxaasoo dhan wax asali maaha saas man wax daliilay cuskan tahay ma jiro bacd alculamaa baa ku ijtihaaday oo taqriiban is maadaama niyadu ay qalbiga tahay wixii qalbiga ku jiray carabka in lagaga dhawaaqaayo wuxuu xoojinahayaa wixii qalbiga ku jiray ijtihaad ahaan bay meeshaa la martay wixii qalbiga ku jiray carabkana ha lagaga dhawaaqo si ay isu xoojiyaan laakiin daliil kale cuskadeen ma jiro saas daraaddeed culimmada qabtay kutubta fiqiga haddaad dib ugu noqoto xataa mudawalaadkooda hal daliilay u keenayaan arkimaysa hal daliilo waxay ku si ay isu xoojiyaan waxa qalbiga ku jira iyo wuxuu carab ku dhawaaqahay marka waa mujaradu tacliil mujaradu tacliil tacliilka marka waxaa ka hor imaanaya nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh haddii ay sunno tahay isagaa la imaan lahaa sooma wuu ka tegey wa tarku sunna sida uu leyahy imamu shaafic aleh raxmatullah wixii nebigu uu ka tegey in laga tagaayo waa sunno wuxuu nebigu ka tegey in la sameeyana waa bidco saas manaa wax isxoojinaya ma jiro niyada sida ay jamiic culamaa isla ogol yihiin maxalkeedu waa qalbiga carabna maxalba uma ah niyada carabku wuxuu sameeya waa nudqiga laakiin niyadu waa camalun min acmaali اlquluub camal min acmaali lisaan ma ah bilitifaaq mar hadday sidaas tahay wax daliila ma cuskana kuwii sheegayna deliil umayna sheegin sidaas daraaddeed in lala yimaadaayo waa bidc ee sunno maaha alliida marka faraha laga qaado dad baa weli laga karilay oo kutubtii bay ka taallaa ka leef buu ku leey waxaa ugu qariibsanayd wadaadadii la yidhi daliil u keeno usalli ee yidhi nebigaa wuxuu yidhi salluu kamaa ra'aytumuunii usallii ah. haada min aqrab alistidlaalaat bay ka mid tahay ah. maogtahay markii baatil aad taqriiriso oo waxaan jirinoo daliil lahayn intaad ictiqaadiso haatira daliil baan u raadinaya tatii bilcajaa'ib waxyaalo lala yaabo baad la imaan marka xadiidka nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi salluu kamaa ra'aytumuunii usallii ayaa waxay yidhahdeen usallida halkaasaa laga keenay min haraa'ib wadaadada soomaalida wax uga horreya inuu jiro umalayn maayo wadaadda weliba waxa weye si maarata isaga maaratay isaga khasbaday bay ahayd almuhim muhimadda waxa weye bidcada iyo waxyaalaha la midka ah salaadaha laga saaro xataa culimada shaaficiyadu waxay qabaan oo qaarkood ay ku ijtihaadeen masalada hadduu ruuxu intuu usallii farda fulaan farda hebla adaan soo akriyo allahu akbarta intuusan dhihin iska hadlo oo yidhahdo warseen la yahay bal iska waran allahu akbar markaa uu dhaho salaadiisu waa sax maxay tarta marka usallii farda fulaan iyo maxay tarta salaadii kuma xidhmin salaadii waxba kama noqonin biduuniha salaadii waa xidhantay hadal iyadoo ka dambeeyey bay salaaddii asaxday usaliidu marka meel male ka taga marka ayb marka wuxuu yihi nebigu sal lay aslam kaana rasuululahi yastaftixu asalaata bitakbiir buu ku furfuran jiray wax ka horreeyena ma jiro waxaa kaloo ku furfuran jiray waalqiraa'ati iyo akhrin bialxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin la ahriyo alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin bimacnaa bisinka bisinka markuu allahu akbar yidhaahdo abcan waa kan soo marnayoo ducaa istiftaaxa wuu arin jir hoos buu laakiin u arin jir bisinkana wuu arin jir hoos buu arin jir markuu allahu akbar yidhaahdo wax laga maqlo oo uu kor u qaado waxaa ku xigay uun alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin umbaa laga maqli jira allahu akbartiisii waxaa isku xigay alxamdu lilah inta u dhaxaysa waxbuu hoos ka arin jira ducaa istiftaaxdii isticaadadaynu hadda soo marnay bismi illaahida kulli intaasoo dhan hoos buu akhri jiray laakiin wax kor loo akhriyo dadku ka maqlaan waxaa isku xigay allahu akbarta salaadda uu ku gelayo iyo alxamdu lilahi oo kor u qaad waana u doonaa masaladaas macna ayb wa kaana idaa rakaca lam yushkhis rasahu wa kaana idaa rakaca hadduu rukuuco lam yushkhis ra'sahu madaxa muusan kor u taagi jirin walam yusawibhu hoosna muusan udhigi jirin waa kaan soo marnay xalbaynu soo marnay sooma magaxuna madaxuna ma fooraro qaar dambuhuna kor uma qaadna si siman buu dhabarka u simi jiray nabigu salawatu rabbi wasalam caleyh waana amray bal wuxuu waxaa ka sugan inuu yihi ruuxi aan sidaa dhabarkiisa yeelin salaad ma leh ayib inta kale waa intaan soo marnay oo yani inuu ku xasili jiray arkaantaas ayuu inoo sheegay wa kaana yaquulu fii kulli rakcatayni taxiya waynagu cusubta ficlan waa saas weye atixiyaadka xadiidka xumaydna waan kusoo marnay abu xumaydna waan kusoo marnay laba ragcadood markuu tukadaba atixiyaad buu ku xujin jiray hadday salaadu laba ragcadood tahayna atixiyaadkaasi kii ugu dambeeye wey hadday salaadda wax sii laaban yihiinna atixiyaadkaa kadib markuu ka kacinta kalena imaan jiray ayb wa kaana yafrishu rijlahu lyusra wayansibu lyumna waa atixiyaadka dhexe wa kaana yanha can cuqbati shayaan cuqbatu shayaan waa qaabka shaydaanka u fadhiista ama eyga u fadhiista yani waxa wey cuqbatu shayaanta annaga ma naqaanee yani waxa weyaan waa waa kayfiyad iyo hey al loo fadhiisto ruuxu salaada dhexeeda inuu fadhiisto aan la ogolayn iqcaag oo kale taqriban ku dhufe oo waxa wey intaad si dhabar macnujeeda aad salka dhulka dhigto ood labada lugoodna calaacalahooda dhulka saarto oo aad lowyahana taagto gacmaha calaa calahoodana aad dhulka dhigato icaa kalbi oo kale sida eyga u fadiisto kaleetb marka cuqbatu shayaan iyo icaau lkalbi waa isku macno dhow yihiin waxaa kale uu nebigu reebi jiray sl lay slam an yaftarisha arajulu diraacayhi iftiraash sabuc taana xalay baan ka soo hadalnay inaad macnaha waxa weyaan dhudhummada goglato markaad sujuudsanta inaad kor uga qaaddo dhulkaa la doonaya wa kaana yakhtimu asalaata bitasliim akhrajahu muslim walahu cila wa can ibni cumara radi allahu canhuma ana nabiya nebigu sal lay slam kaana wuxuu ahaa yarfacu mid kor u qaada yadayhi labadiisa gacmood buu kor u qaadi jiray xadwa mankibayhi labadiisa garbood qumaatigooda ah, ku-aadankooda idaa goortiibuu kor u qaadi jiray labada gacmood iftataxa asalaata salaada uu furfuranayo uu bilaabayo man salaada markuu gelayo waidaa goortiina kor buu u qaadi jiray kabara uu takbiirsado lirukuuci rukuucda markuu u takbiirsado rukuucda darteed oo rukuucda uu sii aadayo wey weydaa goortiina kor buu u qaadi jiray rafaca uu kor yeelo ra'sahu madaxiisa markuu kor yeelo ka soo qaado min arukuuci rukuucda ka qaado muttafaqun calayhi buhari muslim baa soo saaray kadalika axmed iyo ahlusunanka ayb ziyaada ku sugan aakhirkiiso waidaa rafaca ra'sahu min arukuuci wuu takbiirsan jiray wa qaala samica allahu liman xamida rabbana walaka alxamdu iyaadadaas waa la socotaa maruu ka tooso rukuucda yani waxa weyaan allahu akbar buu dhihi jiray kadibna wuxuu dhihi jiray samica allahu liman xamida rabbana walaka alxamd xadiidkan wuxuu inoo sheegay saddex meelood oo gacanta kor gacmaha kor loo qaadayo garbahana lala simayo waa marka salaada la gelayo oo takbiiratu lixraamka lala imaanayo kow marka labaad waa markaad rukuucda sii aadayso allahu akbarteeda iyadana gacmahaad kor u qaadayso marka saddexaadna waa marka rukuucda laga soo toosayo saddexdaasoo saxiixayn bay ku taalla wa fii xadiidi abi xumaydin abi xumayd xadiidkiisa waxaa ku sugan cinda abi daawuuda abu daawuud agtiisa ku yimid yarfacu mid kor u qaaduu ahaa nebigu sal lay waslam yadayhi labadiisa gacmood xataa yuxaadiya ilaa uu la simo bihimaa labadooda mankibayhi labadiisa garbood ilaa uu la simo uma markaa kadibna yukabiru wuu takbiirsan jiray xadiikan abi xumayd cinda abi daawuud kadalika khamsaduna way soo saareen iyo bayhaqi intuba wuxuu leeyahay gacmuhu kor u qaadi jiray ilaa uu garbaha kala simo markaa kadibna wuu takbiirsan jiray macnaha wuxuu faa'iideeyey takbiirta iyo gacmaha kor u qaadidooda waxaa horeeya gacmaha kor u qaadidooda maada lianna wuxuu yihi yarfacu yadayhi uma yukabir ah, umaduna maxay faaideysa tartiib sooma ahayn yani waxa wey tartiib maca taraakiw marka waa qaab inaad macnaha waxa wey gacmaha qaaddo allahu akbartuna ka dambayso waa qaab ayb labada xadiid waxay isaga mid yihiin gacmaha marka la qaado meesha lala simayo inay tahay garbaha saas man walimuslim waxaa u kadalika abu daawud iyo nasaa axmed ba way la wariyeen can maalik bni xuwayris xaaluu ka warinaya naxwu xadiii bni cumar xadiidki ibni cumar mid la mida xadiika ibni cumar waa kaas yani waxa wey xadiidka ibni xumayd ka horeeya xadiidka ibni cumar mid la mida ayuu muslim wariyey oo maalik ibni xuwayris ka wariyey laakiin lagu noqoya qaala wuxuu yidhise oo uu kaga bedelan yahay xataa yuxaadiya ilaa uu la simo bihimaa labada gacmood furuuca udunayhi labadiisa dhagood carjawdooda labadiisa dhagood cargsawdooda laalaada ilaa uu la simo ayuu kor u qaadi jiray xadiidu maalik ibni xuwayris cinda muslim lafdigiisu waa sidan wuxuu yidhi rasuulku sal lay slam kaana idaa kabara rafaca yadayhi nebigu wuxuu sal lay slam markii uu allahu akbar le salaada gelayo gacmuhu kor u qaadi jiray xataa yuxaadiya bihima udunayhi labada dhagood ilaa uu la simo waidaa rakaca rafaca yadayhi xataa yuxaadiya bihimaa udunayhi kadalika markuu rukuucayan sidoo kaleu yeeli jiray waidaa rafaca ra'sahu min arukuuc markuu rukuucda kasoo toosana sidoo kaleu samayn jiray intaasi soo xadiidkii ibni cumar ma ahayn xadiiskana intaasi ku taale waa iskaga mid marka intaas ayib markaasu wuxuu dhihi jiray samic allahu liman xamida ah, ayb samic allahu liman xamida markaasuu dhihi jiray sidaasoo kaleu yeeli jiray riwaayo kaloo marka muslim uu warinayo waa middan hadda uu u jeedee ayaa wuxuu leeyahay xataa yuxaadiya bihimaa furuuca udunayh furuuca uu dunay marka xadiidka maalik ibni xuwayris laba lafdi buu ku yimi xataa yuxaadiya bihimaa udunayhi buu ku yimi lafdi kalena xataa yuxaadiya bihimaa furuuca udunayhi furuuca udunayhigana ka sariixsan maxaa yeelay udunaynku dhaguhu korna waa leeyihiin midigna waa leeyihiin hoosna waa leeyihin udunayn markii la yidhahdo marka waxaa sii caddaysay meeshuu kala simi jiray inay carjawdu ahaayeen lafdigan dambaa cadday waana lafdiga uu kaga disan yahay yani waxa weyaan xadiidka ibni cumar ayb muslim waxaan u jeedaa nasaa-i wuxuu ziyaadiyey waidaa rafaca ra'sahu min asujuudi facala mila dalik sujuudda markuu ka soo toosana sidoo kaleu samayn jiray u tegi doonaataa iyada wacan waail ibni xujrin axaadiistaasi ah, marka waxay faaidaysay axaadiistaasi waxay faa'iidaysay meelaha gacmaha in kor loo qaado loo baahan yahay taqriiban waa dhowr meelood dhowrka meelood waxa weeye marka salaadda la xidhanayo marka la rukuucayo marka rukuucda laga soo toosayo saddexdaasi saxiixaynkay ku yaallaan waxaa afreeya marka labada ragcadood aad ka istaagayso ama adigu aad taxiyaadso ama ad taxiyadsanayso labada ragcadood markaa intaad tukato aad ka kacayso oo tii saddexaad aad u kacayso ayadana xadiikeeda axmed iyo ahlu sunan baa soo saaray buhaari keyrkiina way saxiixiyeen way suganta iyada waxaa iyadana sugan oo kor loo qaadaya gacmaha marka aad sujuudayso ama sujuudda kasoo soo toosayso xadiikeeda iyadana nasaa iyo abu cawaana iyo axmed baa soo saaray alimaam nasaa-ina caleyh raxmatullahi sanankiisa waaba ku tarjamaystay min xadiidi malik bni xumayris wuxuu yidhi nebigu sal lay sl markuu sheegay meeluhuu gacmaha kor u qaadi jiray wuxuu ihi waidaa sajada waidaa rafaca ra'sahu min asujuud xadiikaasi waa saxiixun calaa shardi muslim markuu nebigu sujuudayo iyaduna gacmuhu kor u qaadi jira markuu sujuudda ka soo toosayana gacmuhu kor u qaadi jira waxaa u markhaati kacaya xadiidka waali ibni xujrin wuxuu leeyahay rasuulkaan arkay sal lay slam oo gacmaha kor u qaadaya markuu sujuudayo daara qudni baa soo saaray albaanina wuxuu leeyahy waa calaa sharti muslim waxaa labadoodaba usii markhaati kacaya xadiidka anas ibni maalikin oo uu leeyahay nebigu wuxuu gacmaha kor u qaadi jiray markuu sujuudayo daara qutni ibni xasmi iyo diyaaf fi lmukhtaara ayaa soo saaray wuxuu leeyahay haytami rijaaluhu rijaalu saxiix xaafidkuna fi diraaya wuxuu leeyahay rijaaluhu iqaat axmed shaakir iyo albaanina way saxiixinayaan axaadiis fara badanoo macnaha sheegaysaa jira macnaha oo ku daraysa mawaadicda gacmaha kor loo qaadayo marka lasii sujuudayo iyo marka sujuudda laga soo toosayo waa sunna marka haabita can nebi sal lay waslam saas man ayib culimo badan baana qabta culimada ka mida u badan culimada xadiidka u badan muxadisiinta u badan baa qaba khaasatan alimaam axmed caleyh raxmat ullah fi riwaaya ayaa laga warinaya ayib jamaca min asaxaaba iyo taabiciinta iyo aimada sunnada sida cabdiraxmaan ibni mahdi o kale wuxuu leeya min asunna waxaa doortay axmed fii riwaaya ibni mundir iyo abu caliyin atabari oo ka mida culimada shaaficiyada waxay leeyihiin waa sunno marka la sujuudayo in gacmaha kor loo qaado xadiitaasaana ku sugan ayb xadii baa caaridaya marka in laga jawaabo u baahan xadiikaasi waa xadiiu cali bn abi aalib abu daawuud iyo ibn maaja iyo keyrkood baa soo saaray cali bn abi aalib markuu nebiga salaadiisii tilmaamaya wuxuu idhi walaa yarfacu yadayhi fii shayin min salaatihi wahuwa qaacidun nebigu salaadiisa shay ka mida markuu fadhiyo muusan gacmaha kor u qaadi jir xadiikaasi axmed iyo bukhaari ibn maaja buhaari fi juihi waxaa soo saaray axmed iyo bukhaari ibn khusayme iyo tirmidi waxaan u jeedaa waxaa saxiixiyey waxaa saxiixiyey axmed iyo bukhaari ibn khusayme iyo tirmidi nawowi iyo sheekh albani intuu way saxiixinay xadiiskuwaas wey marka xadiiska cali bn abi aalib ee leh markuu nebigu fadhiyo gacmaha kor muusan u qaadi jirin waa sugan yahy see la odhan way marka waxaa la odhanayaa caline intuu arkay buu sheegay cilmi cali uusan ogaanina saxaabo kala sheegtay ilan cilmiga cali kuma urursana nin gooniyana kuma urursana qaabab kala gedisanoo nebigu uu tukan jiray saxaabada kala gedisan baa soo guurisay qaar bay marka ka qarsoomaysaa qaabab uu nebigu u tukan jiray ay ka qarsoomi kuwo kalaa soo guurinaya marka waxa weeyaan yani waxaa la odhanayaa qaacidadii waxaa la marinaya almuhbitu muqadamun cala annaafi lianna macahu ziyaadatu cilmin cindahu ziyaadatu cilmin cilmi siyaadaa buu hayaa waman xafida xujatun calaa man lam yaxfad waay ninkii cilmi soo xifdiyahay ninkii cilmigaasi ka qarsoomay xuju ku yahay la dhihi maayo hebel ma sheegin wahaakada saxaabadu markay nebiga sifaatkiisa tilmaamayaan markay maalan salaadiisii tilmaamayaan mid baa wax sheegaya ka kaley ka qarsoomaysa la dhihi maayo hebel say uga qarsoontay saas macnaha waxay la mid tahay oo kale xataa kuwa kalee soo arooray cabdullahi bn mascuud radia allahu canhu markuu salaada gelaya basuu gacmaha kor u qaadi jiray wixii kasoo soo hadhayna muuse qaadi jiray yani waxa weyaan markuu rukuucayo rukuucda markuu kasoo toosayo labada ragcadood markuu ixtiyaadkooda ka istaagayo muusan qaadi jirin ayib cabdullahi bn mascuud hadduu kuwaas uunan samayn jirin ma uga tegaynaa cabdullahi baa ka tegey maya leanna cabdullaahi mayna gaadhin saxaabo kalaa nebiga ku arko soo guuriyey kuwanna kadalika sujuuddana saxaabo kalaa soo guuriyey hadday cali iyo keyrkii ka qarsoontay waana saas nabiga salaadiisa marka saxaabadu tilmaamaya ridwanullahi calayhim marka sunnadaasi waa la qaadan sunnadaasi waa la qaadanoo axaadiista faraha badan ee nebiga salaadiisa tilmaamayseen sheegin sujuudda inaan la qaadaynin sheegin lagu cillayn maayo sunnadan laanna way sugan tahay sidaas way macnaha an wail ibni xujrin radi allahu canhu qaala wuxuu ihi sallaytu waan tukaday maca nabi nebigu sal lay slam ayaan la tukaday waxaase intaynaan ka bixin mudan inaynu baraarujinno in la laazimo maaha sunnadu waa inaan la laazimin ood marna qaado marna iska dayso leanna nabigaa sidaa yeeli jiray hadduu mar walba nebigu samayn jiray saxaabadoo dhan baa soo guurin lahay soo saas ma cali markuu leeyahay nebigu isagoo fadhiya gacmaha ma qaadi jirin bimacnaa wuu arkay nebiga oo tukanaya intuu la tukanaya nebiga sal lay slam muusan arkin marnaba isagoo sujuudda gacmaha qaaday oo cali soo muddo dheer nebiga lama tukan jirin sooma marka muddadaa muuna ku arkin macnaha nebigu muusan qaadi jirin w ayb raggan kale soo guuriyey mar ay nebiga la tukadeenoo cali uusan la jooginna nebigu wuu qaaday marka sidaasoo kalea fiican marna inaad qaaddo marna aad iska daysid lanna nebigaa sidaa ahaa salawatu rabbi waslamu caleyh saas man inaad laazimtood istimraarto waa khilaafa sunna leanna sunnadu waxay sheegaysaa wixii nebigu istimraarayna in la istimraaroo la daa'imo wixii nebigu marna samayn jiray marna ka tegi jirayna in sidiisii oo kale la yeelo sunnadu waa saas man ayb wacan waa'il ibni xujrin qaala wuxuu ihi sallaytu waan tukaday maca anabiy nebiga la jirankiisaan tukaday sal lay fa wadaca markaasuu nebigu dhigay yadahu gacantiisa alyumna ee midigta wuxuu saaray calaa yadihi gacantiisa korkeeda alyusra ee bidixda calaa sadrihi laabtiisa korkeeduna saaray labadoodii oo iskor saaran buu laabta saaray ahraju waxa wariyey xadiidka ibnu khusayma waxaa kaloo xadiidka wariyey yani eh, ariiq kale ku wariyey bayhaqi abu daawuud nasaai ayb lafdigooda iyaga waxa weeye uma wadaca yadahu lyumna calaa dahri kafihi lyusra gacantiisa midigta wuxuu kor saaray kafkiisa bidixda korkiisu saaray wاlrusqi wاsaacid cumaacunta iyo dhudhunka korkiisuu saaray yani waxa weyaan meeshan cumaacumta horena waad iskor saari kartaa dhudhunkana waad saari kartaa xadiikaas waa xadii saxiixa alimaam nawowi ibn qayim iyo albani inta way saxiixinayaan saas man nasaa isagu wuxuu soo saaray min xadiii waail wuxuu yidhi rasuulkaan arkay sal lay aslam ida kaana qaa'iman fi salaa nebiga waxaan arkay markuu salaada u taagan yahay qabada biyamiinihi cala shimaalihi midigtiisa wuxuu ku qaban jiray bidixdiisa korkeeda bidixdu intuu ku qaban jiray marka markay iskor saaran yihiin inaad isku qabato oo aad macnaha cantuugsiiso midigtu ay cantuugto bidixda oo saa u qabato waad heli kartaa waxaa kalood heli kartaa inaad iskor saarto aadan yani waxa weyaan afka isu gelin taana waad heli karaysaa macnaha labadaba xadiisda kusuganta xadiidka nasaa-i waa sugan yahay sanadkiisu waa saxiix sida imaam nawowi sheekh ibnu baaz caleyh raxmatullah alayhim raxma jamiican ay leeyihiin sidaas way macnaha labada gacmood marka in lays kor ayadu waxay ku sugan tahay fii saxiixi lbukhaari wakhayrihi laakiin in laabta la saarayo labadooda marka layskor saaro oo maxalkoodu uu laabta yahay wixii ka koreeya xudunta oo macnaha feeraha korkooda in la saarayo taasi waxaa ku tusaya xadiidka waa'il ibni xujrin hadda dul taagannahay waxaana u markhaati kacaya xadiid la yidhaahdo qabiisatu bnu hulbin aabbihii uu ka warinayo wuxuu leeyahay hulbigaas nebigaan arkay sal lay waslam yansarifu can yamiinihi wa can yansaarihi nebigaan arkay salaadda markuu ka baxayo marna dhanka midigtaabuu ka soo jeesan jiray marna dhanka bidixdaa ayb wuxuu yidhi wara'aytu yadacu haadihi calaa sadrihi waxaa kaloon arkay nebiga oo oh, laabta saaraya gacmihiisu markay isa saaran yihiin sanadkiisa majhuul baa ku jira laakiin xadiiska haruu xoojinaya ayb xadiistaasi waxay xoojinaysaa marka ay ku tusaysaa labada gacmood in layskor saaro waa mashruuc waana mustaxab salaadda dhexeed markii layskor saarana maxalkoodu waa laabta saasi faaidaya xadiis dhaama ama ka xoog badan ama ku soo dhowna ma jiro ayb sidaana waxaa ku tegey alimaamu shaafici iyo keyrkii bal jumhuurtaa sidaa qabta axaadiis kaleoo khilaafsan baa jira oo qaarkood sheegayaan xudunta hoosteedaa la saaraya axaadiista laabta khilaafsan ama waa baailo asal ma leh ama waa daciif wax ka sugan ma jiro qoladan xanafiyanaadan inta badan cuskato caloosha hoosteeda meeshan xudunta hoosteeda bay gacanta saaraan ah, kana sidii isag ruux calooshu ka dhacayso u celinay ale halka saaraya marka waxay cuskadaan axaadiis aan waxba ka jirin oo sugnayn xadiidka sugan ay soo dhoweynayaan muxadisiintu waa xadiidka waail oo in laabta la saaraa saas way macnaha ayb wacan cibaadati bni saamitin qaala wuxu uhi qaala rasulu lahi sal lay slam rasuulku wuxuu idhi laa salaata salaadi ma jirto liman cid salaadi uma jirto lam yaqra aan akhriyin biummi alqur'aani qur'aanka hooyadii qur hooyadii qur asalkiisa faatixade ah bifaatixat kitaab maa idin qorabasa biumi qraan biumi qraan baa idin qorasa salaad ma uu lahaa cidda aan akhriyin yani biumi اlqur'aan muttafaqu calayhi bukhaari muslim baa soo saaray laa salaata nafyigaasi wuxuu ku dirmayaa oo uu anfinayaa salaadii sharciyada ahayd daatadeedii buu anfinaya saas manaa salaad sharciga oo tii shareecadu sheegtay ah ma jirto haddaan faatixa la akriyo salaaddii shareecadu haddayna jirin waxaad tukanaysa marka waxa wax jira maa sooma sidaasi waa macnaha saxda laa salaata haddii la yidhaahdo daatadii inta laga sarfiyo aqrabu almajaazayn markaa ha loo kaxeeyana waxay noqonaysaa yacni laa salaata tasixu ah, wax salaada u asaxaysa ma jirto liman lam yaqra biumi qur'an ayaduna waa macnihi ba imaan sooma yani nafyu sixa iyo nafyu daati sharciya waa isku macno isku meel ba imaanaysa saas way laakiin markii loo noqdo luqadda bay midna waxay noqonaysaa nafyu lxaqiiqa midna wuxuu noqonayaa nafyu lmajaaz halkaasay kala marinaya lakiin isku waxay imaanaysaa isku natiijo oo shaygii sharcan muctabar uma aha w man saas w xadiidkan waxaa daliishaday culimmada jamaahiirtooda bal itifaaqooda oo waxay qabaan ruuxaan faatixada akhriyin inuusan salaadiisu asaxayn salaaddu inay faatixadu marka rukni tahay min arkaani salaa baa loo deliishanaya xadiidka cubaadata bnu saamit wuxuuna laysku waafaqsan yahay markuu keligii tukanayo ruux ama markuu imaam yahay labada xaalo waa laisku waafaqsan yahay waxaa lagu kala tegi doonaa muran badan culimmada dhexooda yaallaa markuu ma'muum yahay oo imaam leeyahay taa iyadaa waa inoo soo soctaa murankeeda iyo hadalkeeda laakiin markaad munfaridto keligaa tahay ama imaam aad tahay waxaa ku haysata laa salaata liman lam yaqra' bifaatixati lkitaab rukni waay markaas manaa kama tegi karaysa wa fii riwaayati riwaayo kale waxaa ku sugan oo libni xibbaana ibni xibbaan u sugnaatay wa fii riwaayati riwaayo dhexdeeda waxaa ahaaday oo libni xibbaana ibni xibbaan u sugnaatay wadaara quطniy iyo daara quطni waxay iyadu ahayd laa tujziu ma gudayso salaatu salaadi ma gudayso salaadaasoo laa yuqra'u aan la akhriyaynin fiiha dhexdeeda bifaatixati lkitaabi kitaabka faatixadiisa aan lagu akhriyin qur-aanka faatixadiisa iyo suuradda bilowga qur-aanka ku jirta aan lagu akhriyin salaadda waxba kama jirto ibn cabdilhaadi wuxuu leeyahay nin la yidhahda ziyaad ibnu ayuub ayaa la keliyoobay laa tujziu riwaayada jamaacadu waxa weyaan iyo ruwaadda intooda badani laa salaata wey macnaha laa salaata liman lam yaqra waana sida saxiixa buu leeyay laakiin ninkaa ziyaad la yidhaahdo macnuhu ku wariyey buui laa salaata baa macnaheedu waxay tahay laa tujziu ma gudayso mana asaxayso saas manaa marka waa riwaaya bilmacnaa buu leeyahay kan dambe wa fii ukhraa riwaayo kale dhexdeeda waxaa ku sugan oo liaxmeda axmed u sugnaatay waa abi daawuuda watirmidiyi wa bni xibbaan intoodaasi riwaayo kale warinayaan waxaa ku sugan nebigu sal lay slam saxaabada inuu ku yidhi lacalakum ma mudan tihiin ama laga yaabaa taqra'uuna inaad akhrinaysaan khalfa imaamikum imaamkiina gadaashiisa inaad wax akhridaan ma mudan laga yaabaa qulnaa waxaanu nidhi bay dhaheen haddaanu saxaabadii nahay nacamhaa waanu akhrinaa imaamkanaga gadaashiisa waanu akhrinaa qaala markaasaa nebigu wuxuu ku yuri sal lay sl laa tafcaluu hafalina ila bifaatixati alkitaabi kitaabka faatixadiisa mooyaane qur-aanka faatixadiisa mooye wax kale ha yeelino ha fa fainahu amar yashaniya laa salaata salaad ma ahaanin salaadi ma jirto liman cid salaad uma jirto lam yaqra aan akhriyin bihaa iyadaeh iyadu waa laga maarmaanoo ciddaan akhriyin salaad ma lehee laakiin wixii iyada aan ahayn markaad imaamkiina ku daba tukanaysaan ha ahriyina xadiidka waxaa saxiixiyey waxaa kaloo horta soo saaray daara quطni iyo bayhaqi keyrkood waxaa saxiixiyey abu daawuud tirmidi daara quطni ibni xibbaan xaakim bayhaqi khaaabi ibn khusayma nawowi waxaa taxsiiniyey xaafid ibn xajar waxaa kaleeto sidoo kale saxiixinaya sheekh albani xadiidkun shawaahid buu leeyahay si ahaantiisana waa u sugan yahay sidan markuu yahayna bimufradihi waa sugan yahay haddana shawaahid buu leeyahay shawaahidiisa waxaa ka mid a ah xadiidu rajulin min asxaabi nabiy sal lay aslam wuxuu yidhi rasuulku wuxu yhi sal lay aslam lacalakum taqra'uuna walimaamu yaqra' ma mudan tihiin imaamku markuu akrinayo qur-aanka inaad idinkuna akhrinaysaan markaasaa waxay idhi innaa la nafcal waan yeellaa sidaa waan samayna waan fallaa markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay aslam falaa tafcaluu ila an yaqra'a axadukum bifaatixati alkitaab ah, ha yeelinoo ha samaynina ilaa midkiin inuu faatixada akhriyo mooye bukhaari baa soo saaray fii juihi juz alqira'a khalfa alimaam wakadalika bayhaqi axmed bayhaqi wuxuu leeyahay sanadkiisu waa jayid ibn xajarna wuxuu leeyahay sanadkiisu waa xasan sheekh albaanina wuxuu leeyahay sanadkiisu waa saxiixun cindii saas man xadiikaas iyo shawaahiddiisa waxay faaideeyeen ma'muumka markuu ruuxu ku imaam leeyahay oo imaamkiisa ku daba xidhan yahay inaan loo ogolayn wax inuu akhriyo oo qiraa'ada imaamkiisa inuu dhagaysto waxaan faatixada ka ahayna uusan akhrin karin faatixada inuu akhrin kareeto inuu akhrin karana ruksadeeda way ku tusaysa lianna nebigu waa soo reebay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu yidhi ilaa bifaatixati alkitaab wixii qur-aanee kale looma ogola wixii faataxada ka soo hadhay inuusan ma'muumku akhrin karin oon loo ogolayn taa waa laysla ogolya marba haddaad ma'muum tahay qiraa'adii imaamkaagana aad maqlaysood dhegaysanayso waxaan faataxada ahayn inaadan akhrin karin waa laysla ogolya haddaad akhridana waad khaldantahay saas man faataxadii baa marka laysu haystaa faataxadii laf ahaanteedii baa laysku haystaa ma la akhrin karaa mise lama akhrin karo wixii faataxa ka siyaadsan jooji saas man faataxada marka loo yimaado mas'alada waxay ka mid tahay min ashhari almasaa'il alkhilaafiya saxaabada iyo taabiciinta iyo salafka iyo khalafka iyo mutaahiriinta intaba masaa ugu caansan ee ugu khilaaf badan bay ka mid tahay saas man saddex madhab bayna culimmadu ugu kala tageen waa markii uu ma'muum yahay oo u imaam leeyahay baan ka hadlayna madhab wuxuu qabaa salaadda imaamkaagu ama qiraa'adiisu ha noqoto mid aad maqlayso uu la jahrayo ama siriye ha noqoto hoos ha u akhriyo laba gooraba faatixada waa lagaa rabaayo kama tegi kartid waana madhabkeenu inagu naqaanayo waa madhabka alimaamu shaafici iyo awsaaci iyo abu thawr shaafici laba qowl buu masalada ku leeyahy qowluhu ljadiid waa sidaas waana qowlka hadda madhabka ku salaysan qowl qadiim ah buu leeyahay oo inoo soo socda oo khilaafsan sidaas qolo kalaa ka soo horjeeda ra'yigaasoo waa abu xaniifa iyo sufyaanu thawri reer kuufa ayaguna waxay ku tageen salaada aada imaamkaaga ku xidhan tahay ama siriye ha noqoto qiraa'adeedu ha kaa qarsoonaato ama jahriye ha noqoto qiraa'adeeda maqal eh laba gooraba waxba ma akrin karto uskud bay kuleedahay aamus ah. xataa imaamkaagu qiraa'adii siriyaha noqoto iska taagnow ah. markuu rukuucana un la waa madhabkii shaaficiyada cagsigiisa soo ma madhab dhexdhexaadaa jira marka madhabka dhexdhexaadka ah wuxuu leeyahay salaada imaamkaagu hadday jahriyo tahayna ood qiraa'adiisa maqlaysana aamus oo faatixanaha akhriyeyna imaamkaaga oon qiraa'adiisa dhegayso hadday salaadda imaamkaagu siriyo taho qiraa'adiisa aadan maqlayninna markaa faatixadii akhri oo siriyadii iyo jahriyadii kala qaadeen markaa madhabkaasi waa madhab aljumhuur waa madhabka ay culimmadu u badan yihiin salafan wa khalafan madhabkaasay u badan yihiin waxaana maray madhabkaas zuhri malik bnu anas ibnu mubaarak alimaam الshaafici fii qowlihi اlqadiim maxamed ibn xasan saaxibu abi xaniifa isxaaq ibnu rahwiya akaru asxaabi اlxadiid culimada xadiidka badankood ayaa maray oo macnaha waxa weeye meeshaasi maray waxaana rajaxaya muxaqiqiin fara badan oo uu ka mid yahay sheekh islaam ibnu taymiya caleyh raxmat ullah kadalik sheekh albani adilada la kala deliishanayo waa adilo aan sahlanayn meelahan oo kale macnaha waxa weyaan yani waxa wey waa meelo sida ood uga lug baxda aan sahlanayn lianna cumuumaad nusuus baa iska hor imaanaya wax yar haddaan wax ka tilmaanay xadiidkan halkan inoo yaallaaye waxaa deliishanaya alimaamu shaafici caleyh raxmatullaah iyo culimada la socota oo waxay leeyihiin nebigu sal lay wasalam wuxuu reebay yani wixii kale oo dhan laakiin faatixadii wuu soo reebay waa nasun fii maxalli nisac bay leeyihi ma'muumku inuu akrinayo xataa qiraa'ada imaamkiiso jahriibaha ahaatay in laga rabo inuu akriyo ayuu xadiidku ku cadyahay bay dheh laba arimoodba waa loo soo jeediyo qaar waxay yidhahdeen xadiidku waa mansuukh waana ra'yiga sheekh albaani marayo qolana waxay yidhahdeen xadiidka dilaaladiisaanu ka doodsannahay macnaha uu ku tusayo qaacido usuuliyaa bay aadeen oo waxay yidhahdeen qawaacidda usuulka waxaa ka mid a ah, alistinaa min xukmin yadullu calaa naqiidihi faxasbu walaa dilaalata lahu ala ziyaadatin calaa ziyaadati xukmin bay dheh saas way macnaha haddii xukum wax laga soo reebo waxaa la soo reebay wuxuu ku tusayaa xukumkii hore iyo isagu inay uun xukum ku kala gedisan yihin xagga xugum laakiin wax intaa ka siyaadsan oo waajibnimo ah ama xaaraamnimo ah kuma tusayo macnaheedu waxa wey waxay leeyihiin yani ila bifaatixati alkitaab waa mustasna xaggee laga soo reebay laa tafcaluu waxba haqriina ila bifaatixati alkitaab qiraa'adii hore marka faatixadaa laga soo reebay inay xugum ahaan uu ka gedisantoo la akhrin karo unbay kutusi laakiin inay waajib tahay iyo inay rukni tahay midna laga faa'idaysan maayo dilaalada xadiidka waa la galay rukniyada uu ku tusayo laakiin meesha iyada wallaahu aclam waxaad moodaa xadiidka lafdigiisa marka la fidhiyo jumlada ka dambaysa fainahu laa salaata liman lam yaqra' biha in loola jeedo ma'muumkii laftiisi lanna nebigu markuu yidhi ila bifaatixati alkitaab hadalkan dambe wuxuu u dhacayaa mamuumkiibuu udhacaya ma'muumkiibuu u dhacaya ah, marka wuxuu kutusayaa hadalkan dambe fainahu laa salaata liman lam yaqra' biha inay rukni tahay xataa mamuumka inay rukni ku tahay oo inuu ariya laga doonayo man mid waa midda midka labaad ee lagu bushiyey xadiidkan waxa weeye waa xadii abu hurayra oo uu leyahy shekh albaani wuu nasakhay xadiika abu hureyra waxa weeye wuxuu leeyahy abu hureyra insarafa rasul sal lay slam min salaatin jahra fiiha bilqiraa'a nebigu wuxuu ka soo jeedsaday salaad uu qiraa'adeeda la jahray riwaayo kale waxay leedahay salaadda subax bay ahayd ruux idinka idinka mida ah hadda qur-aankii miyuu ila akriyey miskiin miyaa qur-aanka ila akriya aan akrinahay dhibbaa marka wuxuu ihi nacam ana yaa rasuul allah haa buu yidhi anaa kula akrinahay ah, markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay wasalam inii aquulu maa lii unaasac waxaan leeyahay buu ihi oon isleeyahay maxaa qur'aanka lagula wadaaghayaao lagugu haystaa ila markaad qur-aanka akrinayso xaggaana gadaashaadana hadalla ka yeedhyeedhahayaan waa lagula dhufsanhayaa oo waa lagula wadaaghayaa marka qur-aankii maxaa lagula haystaa lagula wadaaghayaa baan isiri abu hurayra marka wuxuu yidhi nebigu markuu intaa yidhi oo salaadaa subax ninkaas intuu gadaashiisa qur-aan akhriyey uu yidhi markuu salaaddii ka baxay yaa ila akri aniga waxaan sidii buu qur-aankan lagula wadaagaya muxuu yahay intaas way xadiidka marfuuca abu hurayra xadiidka warinaya marka wuxuu yidhi yani faintaha annaasu can ilqiraa'ati maca rasuli sal lay slam fii jahara fiihi rasul lah lay slm marka wixii ka dambeeyey dadku nebigu wixii qiraa'adiisa uu la jahro inay qur-aan oo dhan akhriyaanba waa iska daaya xiina samicuu dalika min rasuuli sal lay wasalam markay nebiga arrinkaa ka maqleen wa qara'uu fii anfusihim siran fii ma laa yajharu fiihi alimaam wuxuusan nebigu la jahrinna markaa hoos bay u akhrin jireen wixii nebiga qiraa'adiisa ay maqlayaanna way aamusi jireen wuxuu leeyahy marka asheikh alalbani caleyh raxmatullah xadiidkan abu hurayra maalik iyo bukhaari waa soo saaray bukhaari fii juzi alqira'a khalfa alimaam iyo ahlu sunanka ila bnu maaja iyo keyrkood wuxuu leey marka xadiidkana nasakhay xadiidkan muxuu ahaaye cubaadat bnu saamit xadiikan cubaadat bnu saamit waxaa nasakhay xadiidka abu laakiin wax daliil ah oo caddaynaya inuu oo ka dambeeyey sheikhu ma keenin ixtimaal ixtimaalna naskhiga laguma dhiso ixtimaalna naskhiga laguma dhiso yani wax wy keliya wuxuu cuskaday sheekhu ma dhici karto intuu nebigu mar ka reebay haddana mar labaad inay ka daba akhriyaan laakiin taa jawaabteedu waxa weeyaan <clears throat> nin aan nahyigii hore joogin baa markan kusoo xidhan karo ka daba akhrin kara oo kuwii horeba aan ahayn soma inuu hal nin yahayna waaba muuqataa taasi waa mid midda labaad abu hurayre hadalkiisan uu cuskaday sheeko waxay leeyihiin xufaadda xadiidku hadalkan abu hurayra maba lehe zuhri baa iskale hadalka odhanaya faintaha annaasu can alqiraa'ati maca rasuuli illah hadalkaasi hadal abu hurayre meehe zuhri baa lamidh ah. sidaana waxaa qaba moxamed ibn yaxya azuhli alimaam albukhaari yacquub ibnu sufyaan alfasawi iyo alkhaaabi iyo keyrkood xufaadda waxay leeyihiin hadalkani hadal abu hureyre maaha yaa leh zuhri zuhrina muxuu yahay waa taabici sakiira waay soo ma wuxuu saxaabada kasoo soo gaadhay baaba iska yar anas buu arkay baa la dhaha soo ma saxaabadu wuxuu ka soo gaadhay saxaabada intooda badan ma soo gaadhay sidaas daraaddeed hadalku hadduu hadal zuhri noqdo waana mursal waana munqaطic saas man daliilna uma noqon karayo qodobkaana meeshuu ka bixiyo wax naski la yidhahda ma jire xadiidkan cubaadata bnu saamit waa sidaa uu yahayo wax naasikho rasmiya looma hayo masaladu waa ixtimaal saas man sidaa markay noqoto ilaa iyo hadda wax mucaarad rasmiya looma hayo xadiidka cubaada laa tafcalu ila bifaatixati اlkitaab adil kalaa jiroo jumhuurtu ay deliishanayaan oo aan u malaynaya inay xusid mudan tahay adilada waxaa ka mid ah aayadda qur-aanka ee alla yidhi subxana wa tacaala waidaa quri'a alqur'aanu fastamicuu lahu wa waansituu markii qur-aanka la akhrinayo dhegaysta oo u dhagraariciya waxaa sugan aaaar fara badan oo tilmaamaysa aayaddaasi inay ku soo degtay salaadda marka laleeya qur-aanka marka la akrinaya dhegaysta salaadaa laga wadaa oo aayaddu waxay ku soo degdayba salaaday ahayd shekhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah wuxuu leeyahay istafaada can isalaf annaha nazalat fi lqiraa'ati fi salaa salafka waxaa caanka aho ka aha oo faafay dhexdooda inay aayaddani ku saabsantahay ku soo degto sababtay ku timid ba ahayd salaada dhexeeda qiraa'ada ah ayb imaam axmedna wuxuuba soo guuriyey ijmaac inay aayadani salaada kusoo degtay marka waidaa quria alqur'aanu fastamicuu lahu maxaa laga wadaa marka imaamkiinu markuu qiraa'ada akrinayo hee dhegaysta oo u dhag raariciya ayib haddaad qiraa'o kale iska gasho imaamkii ma dhegaysan kartaa walow faatixana ha noqoto ma dhegaysan karta lanna maa jacala allahu lirajulin min qalbayn yaa imaa inaad imaamka ku mashquulsho dhegaysigiisa yaa imaa inaad akhrintaada ku mashquulso laakiin labadii iskuma wari kartid marka faatixada markaad akhrisanaysa waxaa ku haysa fastamicuu lahu waansituu waad ka tagtay adilada jumhuurta ka mid a ah. waxaa ka mid ah adilada jumhuurta xadiidka abu hurayra ee marfuuca nabigu wuxu uhi sal lay waslam inamaa jucila alimaamu liyu'tama bihi imaamka waxaa loo yeelay in lagu daydo faida kabara fakabiruu waida qara'a faansituu imaamka markuu rukuuca rukuuca markuu takbiirsado takbiirsada markuu qur-aanka akhriyana dhegaysta u dhakaariciya axmed iyo ahlu sunan baa soo saaray ciluu xadiidku leeyahy laakiin shaahiid buu leeyahy min xadiidi abi muusa oo lagu xoojinayo oo uu leeyahy shekh albani waa ku asaxaya oo uu nebigu yihi ida qumtum ila asalaa falyaumakum axadukum waida qara'a alimaamu faansituu axmed iyo muslim iyo keyrkood baa soo saaray macnaha waxa wey imaamku markuu qur-aanka akhrinayo dhegaysta saas man adiladaasi waa adilada ay daliishanayaan jumhuurta waxay leeyihiin dhegaysta waxaa la leeyahay dhegaysta waa markaad qira'ada imaamka maqlayso faataxada akhriya marka la leeyahayna waa markaadan qiraa'ada imaamka akhriyeyn labada xaalay ku kala xambaareen xadiidkan cumaamat bnu saamit oo odhanaya fainahu laa salaata ilaa liman lam yaqra' bihaa waxay leeyihiin waa markay salaadu tahay siriya wa ficlan markay siriya tahay inay saxaabadu akhrin jireen way sugantao saxiix muslim iyo keyrkii bay ku sugantah markuuna nebiga qiraa'adiisa ayna maqlin way akhrin jireen taas iyada waa la hayaa saas daraaddeed madhabka xanafiyadii waa daciif ka odhanaya markay siriyata xataa laga tago waxba la akhriyin isagu tabar male laba madhab baa ugu xoog badan meesha labadaa madhab kale rajxidoodana waa meesha yani waxa weeyaan laysku haystay lagu kala bixi lahay labada madhabi waxa weeye waa madhabka shaaficiyada oo odhanaya ilaa ilaaba faatixada yaan laga tegin fi siriya waljahriya madhabkaasi ma daliilkiisu ma sahlana si fudud in looga gudbana masalo sahlan maa madhabka labaadi waa madhabka jumhuurta oo salaada jahriyadana waxba yaan la akrinay imaamka hala dhegaysto salaada siriye hadday tahayna ha la akriyo oodan imaamkii markaa maqlayninna faatixada akri markaa iyo wixii qur-aan ee kaleba madhabkaasina isaguna ma sahlana labadaa madhab bay marka muxaqiqiintu ay midba uu dhinac marayaayo midba uu mid rajaxaya macna sidaas weya aniga laftaydu waan ku wareeray sidaan u kala rjii laha mar faatixada dhan waan ka tegi jiray oo maba akrin jirin mar dambe haddana waan iska akriyaa sidaasoo kale culimaa ku wareeray masaladu marka masalo sahlan ma aha imaamkii haddii aadan dhegaysaninna qiraa'adii ka tagtana nusuus baa ku qabsa soma haddii aad faataxadii oo dhan ka tagtana ayadana nusuus baa ku qabsa taqriiban waxaa iila dhow madhabkaas jumhuurtu ay qabaan oo salaadu hadday jahriye tahayna faatixada hal akhriyo haddii ay salaadu siriye tahayna faatixada ha laga aamuso imaamka hala dhegeyso saasaa ilo xoog badan lakiin masaladu masale sahlan maaha wallahu aclam bisawaab ymrimiya <laughs> macnaa salaaddu hadday jahriye tahayna ha la aamuso imaamka hala dhegeysto wey hadday siriye tahayna markaa faatixada ha la akhriyo bal faatixada keliya meahe qur-aanka kalena waa la arin karaa marka faatixada keliya ku gaabsan mayse mar haddaadan imaamka qiraa'adiisa dhegaysanaynin iska taagnaan mayse waa sida shekhulislaam ibnu taymiya keyrkood ay leeyihiin faatixada markaad dhammayso inaad iska taagnaato sidii sawir oo kaleeto aaduun meesha iska taagnaata lama rabo lanna qsalaadu sideedaba ama waxbaad dhegaysanaysaa ama adigaa wax akrinaya soma haddii aadan markaa qiraa'adii imaamka ood ku mashquulsho ayaanan dhegaysanaynin qasab waa inaad faatixada akrido haddana waa inaad qur-aan sii akrido sii waddo ilaa imaamka rukuucayo manaa saas wey masladu marka masle sahlan adiga ninkii kan qaatana alimaam bukhaari caleyh raxmatullahi kitaab buu ka alifay yani waxa wey alqira'a khalfa alimaam risaalo u leeyahay juz noocaas sidoo kaleeto alimaam albayhaqi caleyh raxmatullah isaguna sidoo kale risaalo noocaas u leeyahay a'immadu marka kutub gooniyi bay masaladan ka qoreen macna masladu saas wey marka marka yaynaan kusoo fogaanin aan halkaa kaga gudubno ma sahlane wacan anasin radi allahu canhu ana nabiya nebigu sal lay slam wa abaa bakrin iyo abubakr wa cumara iyo cumar kaanuu waxay aheen yaftatixuuna kuwa bilowda asalaata salaada balxamdu lilah rabi alcaalamiin muttafaqun caleyh halkan ku joojino hada bilahi towfiq wsal allahuma wslm cala nabiyina mxamedi wcala ali saxbi wslm